alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w slama tasliima kaiira xadiiskan aynu soo maray wa ina allaha qad xarama cala annaari man qaala laa ilaaha ila allah yabtagii bidalika wajha allah e, kollay taxriimkaas maynaan sharxin laakiin mas'aladan e, kollay meelo kale aynu kaga hadalnay xadiisku wuxuu tilmaamayaa allah wuxuu ka xaaraantinimeeyey naarta in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qaala laa ilaaha ila allah yabtagii bidalika wajha allah kii laa ilaaha ila allahu yidhaahda isaga oo ku doonaya odrhodka uu laa ilaaha ila allahu yidhi wejiga ilaahay ku doonaya ilaahay naarta waa ka xarimay marka naartii waa laga xaaraantinimeeyey oo bimacnaa naar ma gelayo macnaha marka loo fahmo waxaa lays odhan karaa axaadiistan miyaanu ka hor imanayn tilmaamaysa dad ahlu tawxiida oo laa ilaaha ila allahu yidhi oo munaafiqnimiyo been aynay ka ahaynee wejiga ilaahay ku doonaaya oo dembiyo kabaa'iroo waaweynna la yimi oo dembiyadaa ku dhintay oo iyagoo ku raran aakhiro tegey in qaarkood ay naar gelayaan oo ay ku dhuxuloobayaan sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo axaadiis kale ku sheegay oo iyagoo ku dhintay oo ku dhuxuloobay naarta gudaheeda kadib laga soo saari doono ama shafaacada cidda shafeeco qaada lagaga soo saari doono ama raxmada arxamuraaximiinka lagaga soo saari doono saas inay jirto adilo kale ama axaadiis kale ayaa tilmaamaysa axaadiistaa kale iyo xadiidkani miyaana iska hor imanayn jawaabtu waxay tahay iskama hor imanayaan axaadiistan iyo axaadiiskanna waa la kulminayaa aladila sharciya markay soo aroortana waxaa waajiba marka ugu horraysa in la kulmiyo oo weji maqbuula oo lagu kulminayo haddii la helo waa in wejigaa maqbuulkee lagu kulminayo lagu xambaara oo laysu keenaa adilada sharciguna isma caarido oo wax tanaaqud la yidhaahdaa ma jiro waayo shayga baatilka isburiya oo iska hor yimaada walow kaana min cindi hayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan qur-aankii iyo sunnadii nebigu sala allahu aleyh wasalam xaq weeye saas aawadeed waxyigu ma tanaaqudayo isma burinayo waxayse culammadu yidhaahdeen taxriimkan laga xaaraantinimeeyey ayaa marba si u dhacaya marna waa taxriimu khuluud marna waa taxriimu dukhuul aslanba inay galaan baa mar laga xarimay oo hadduu ahlulwacdi yahay oo dembi kabaa'iraba aanu ku dhimanin hadduu dembi kabaa'ira la yimina ka toobad keenay towbad saxiixa ah uu ka toobad keenay oo wax dembiyoo kabaa'ira isagoo ku raran aanu aakhiro tegin waa min ahli alwacdi laa min ahli lwaciid waa dadka ahlulwacdiga ahee jannada loo ballanqaaday ahlulwaciidka naarta loogu goodiyey kama mid aha oo ma soo gudagelayo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa yani mashii'ada ilaahay yani taxta khatari almashii'a dadka markaa ku sugan oo hadduu doonana ilaahay ku cadaabayo dembiyada hadduu doonana ka cafinayo sida xadiiskii cubaadaba uu sii caddaynayey in shaaa cadabahu wa shaaa cafaa canh yacni kuwaa ma noqonayo ee waa min ahli lwacdi oo kuwa jannada loo ballanqaaduu ka mid yahay hor baanu jannada ka gelayaa wakada haddii uu markaa waxa weeye ahlulkabaa'ir ahaa laakiin ilaahay cafiyey ama shafeeca loo shafeeco qaaday ilaahay aqbalay oo uu sidaas yacni marka waxa weeye dembigii lagaga nadiifiyey lagaga daahiriyey xaaladda caynkaasna hor buu jannada ka gelaya marka ciddaas waa ciduu ilaahay uga xaaraantinimeeyey naartii qadaran qadar ahaan uga xaaraantinimeeyey weeye dukhuulkeedii baaba laga xarimay oo aslanba geli maayaan aslanba ma geliyaan qolana waxaa laga xarimay khuluudka ay naarta ku waarayaan baa laga xarimay oo waa ciddii ee dembi kabaa'ira ku dhimatay ilaahayna uu doonay inuu dembigaa ku cadaabo yacni markaa cadaabkii waa gelayaan ha yeeshee cadaabka ku waari maayaan sida nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa faraha badan leh ku sheegay ee axaadiista mutawaatirada ee qacigii ku soo aroortay naarta ku waari maayaan waa laga soo bixinayaa jannaanu ku dambaynaya ciddaana waxay ugu dhacaysaa taxriimka naarta laga xarimay taxriimu khuluud yacni markaa waaritaanka in laga xaaraantinimeeyey ayay u dhacaysa oo naartii ayaanu ku waaray ha yeeshee dukhuulkii sabab kalaa keensatay sababtaasi waxay keenaysaa yacni odrhodkii uu laa ilaaha ila allahu odhanayey baan waafi ahayn nuqsaani ku jirta waxay culammada qaarkood yidhaahdeen qofku laa ilaaha ila allahu markuu odhanaayo oo uu ilaahay wejigiisa ku doonaayo ikhlaas iyo sidqi iyo yaqiin ay ka tahay sida loo odhanayaa kala xoog badan qaarna waafi bay ka tahay qaarna naaqus bay ka tahay yacni iyagoo dhab ay ka tahay ayaa haddana markaysaga waxaan yacni sida waxa markaa la saaxiibka ah laa ilaaha ila allahuda odhanayo ayaa kala weyn marka sidaas aawadeed dadkii marka waxaway tawxiidkoodu uu ahaa markaysaga mid dhammaystiran uu ahaa xaalka caynkaasa dembiyadiiba kabaa'irta ahayd waa u diidaya oo waxa weeye tawxiidkaasaa ka mancinaya hadday ku dhacaanna wuxuu ku xambaaraya inay ka toobad keenaan wa ilaa tawxiidkoodu waa nuqsaamaya sida iimaanku u ziyaado una nuqsaamo ayaa tawxiidku u nuqsaamaa kabaa'irtu waa nuqsaaminaysaa oo waxbay u dhimaysaa tawxiidka dhammayska tirani waa diidaya markaysa marka kabaa'irtiiyo iyo dembiyada markaysaga inuu ku dhaco hadduu markaysaga ficlan ku dhacana wuxuu u diidayaa inuu ku israaro ku sugnaado ayuu u diidayaa sidaas aawadeed degdeg buu uga toobad keenaya wixii dembi kabiire uu ku dhaco ayuu degdeg uga toobad keenayaa marka sidaas aawadeed yacni markaa naartii inuu galo waxa markaysagaa keensanaya sababta markaysagaa taalla oo ah markaysagaa inuu sababtu ku geli lahaa ay taallo maanicii u diidayeyna nowcan maa dacfa ku dhacay oo wuu nuqsaamay saas aawadeed cala alaqali wuxuu u diidayaa khuluudku u diidayaa ee dukhuulkii kama mancinayo hadduu laakiin dhammaystirnaan lahaa wuu wada mancin lahaa waxaynu ku soo jiray baabkii ku saabsanaa baabu bayaani maa yubaaxu min alghiiba sheekhu wuxuu inoo tilmaamay raximah llah markuu ka soo hadlay mawduucii ku saabsanayd kiibada ama xanta iyo inay xaaraan tahay iyo waciidada iyo adilada ku soo aroortay uu ka soo hadlay laba baab oo markaa tegey ayuu kaga soo hadlay baab wuxuu ku saabsanaa yacni markaa inay kiibadu xaaraan tahay inay bannaanayn waciidada ku soo aroorayna waa soo arooriyey baabka labaadna wuxuu keenay in la dhagaystaa xantii inay xaaraan tahay haddii markaa xan la maqlana in markaa cidda xanta uu ka soo fushay in marka loo diido laga reebo oo lagu inkiro hadduu awoodi kari waayo amaba marka uu ku inkiray laakiin laga aqbali waayana inuu majliska hadduu ka tegi karayo ka faaruqo ka tago oaanu sii fadhiyin baabka labaadna kaasaynu ku aragnaa baabkana wuxuu kaga hadlayey yacni khiibada waxa laga soo reebayo ee marka laga bannaynaayo xantii wax ka mida la bannaynaya oo laga soo reebaya ilaa lix sababood bay culammadu gaadhsiiyeen badankoodii waa soo aragnay alkhaamisu sababta shanaad ay xantu ku bannaanaanaysaa an yakuuna mujaahiran bifisqihi aw bidcatihi waa inuu yahay mid la jahraaya oo muujisanaya fisqigiisa iyo dembiyadiisa oo aan dembigii qarsanaynin aw bidcatihi ama bidcadiisa marka inuu la jahraayo oo muujisanayo kalmujaahiri bishurbi alkhamr waa sida kii la jahraayey ee caddaanka u muujisanayey ee khamri cabbitaanka oo dadka hortooda markaysaga ku cabbaayey ama bannaanadaa ku cabbaayey aan cidnaba ka qarsanayn amaba markaa intuu cabbo yacni markaa dadka marka waxa weeye ku odhanaayo khamrigaan cabbaayoo saaya saasaan sameeyaayo yacni ciduu ka qarsanayaa ma jiro wa musaadarati innaasi iyo dadka xoolahooda inuu markaa waxa ka qaado oo waxa weeye uu ka yacni markaa ka xoogo musaadaradu waa taamiinka ama waa qaramaynti iyo waxa la midka ah ama marka qofkii xoolihii inuu cid ka dhaco wa akhdi almaksi iyo inuu markaa cashuur ka qaato wa jibaayati alamwaali iyo xoolaha inuu urursado dulman dulmi daraaddii u urursado ama xaaluu dulminaayo oo dulmi uu ku qaadanayo uu urursado iyo wa tawalli lumuuri albaatila iyo umuurta baatilkaa inuu markaa mas-uul ka noqdo oo wax baatila ayuu mas-uul ka yahay oo shay xaaraan ah ayuu marka waxa weeye mas-uul ka yaho u xilsaaran yahay ayuu u xilsaaran yahay sida xoolaha inuu ururiyo kale sida cashuur markaysaga inuu dee qaado oo kale sida waxa weeye markaa xabaal dadku ku fitnaysan yihiin oo ay caabudayaan oo ku taxadiyayaan nadarrada loo nadariyo wixii la mida ayaa markaysaga loo qaybiyo markaasuu dadka markaysaga ka ururinaya oo ka qaadaya arrinaan bannaanayn ayuu xilsaaranya fa yajuusu dikruhu waxa bannaana shakhsigaa in la sheegaa bannaan bimaa yujaahiru bihi wuxuu la jahraayo muujisanayo oo aanu qarsanaynin in lagu sheego way bannaanta haddii la yidhaahdo istabbuu dhigtay oo markaysagaa dadka cashuurta kaga guraay oo dadku cashuuraa ama dadka wax alle wixii soo maro xoog buu lacagtaa kaga qaadaa ya dhigoo dhaaf ya yani marka waxa weeye sidaas yidhaahdaa ama la yidhaahdo eh, yani khamriga ayuu cabbaa ama la yidhaahdo khamriga ayuu iibiyaayo waa khamaar marka markaysaga khamriga iibiye la yidhaahdo yani marka umuurahaasina ay tahay umuure uu la jahrayo dhibi kuma sugna sheegista la sheegayo intaa waa lagu sheegi karaa bidcu la jahraa bidcadaa ma qarsado mar walba waa u doodayaa waa u hadlayaa waa daafacayaa shubahaad buu u keenayaa ya qofka caynkaase bidcadaa la jahraaya dee in lagu sheego miduu nacayo maaha waaba kan la jahraya waa kan la jahraya wanaag buu u haystaa xaalka caynkaasa in bidcadii lagu sheego uu la jahrayay la sheego la caddeeyo dhibi kuma sugna hadday xaqiiqatan bidcato isagu bidca aanu u qabin in marka waxaweye xukunka sharcan ay leedahay in lagu sheego layahay bidcada noocaas uu u doodaa u daafaca yani dhibaata kuma sugna wayaxrumu dikruhu bigayrihi min alcuyuub waxaa xaaraana in lagu sheego intaa uu la jahrayo waxa ka siyaadada ah ee ceeba ah in laga sheegaa ma bannaana laakiin qadarkaas uu la jahrayo ee xun in lagu sheegaa waa bannaan tahay laakiin ceebo kaleoo ka siyaado ah in lagu sheegaa oo la yidhaha waxan iyo waxan iyo waxanna waa sameeyaa oo aanu la jahrin yacni taasi ma bannaana ilaa an yakuuna lijawaazihi sababun aakharu mima dakarnaah mooyaane markaa in bannaanaanshaha arrinkaasi bannaan yaho kiibada ceebaha kale in lagu sheegaana ay bannaan tahay mooyaane oo ay ku bannaan tahay inay u sugnaatay bannaanaanshaheeda sabab kale oo ka mida ashyaadan u sheegnay haddii ceebaha kale ka dheeraada intaa uu la jahrayo sabab kaloo bannaynaysa ay jirto asbaabahan marka culammadu sheegeen ka mida hadday tahay waa lagu sheegi karaa ceebtaa kalena laakiin sabab kaloo bannaynaysa haddaynay jirin qadarkaas sababta sharcigaa ku bannaanaatay baa lagu kaaftoomaya laga gudbi maayo laga tallaabi maayo intaa bes baa lagu sheegaya intaa dembi laguma qabo wixii ka dheeraadee lagu daraa oo sabab bannaynaysa aynay jirin waxay noqonaysaa xaaraan bay noqonaysaa bimacnaa qofkan marka waxa weeye in eh, cala alitlaaqba xantiisu si markaa mutlaqoo dhammaystiran ay u bannaan tahay oo wax kasta lagu xaman karo oo ceebaa laga sheegi karo ya itlaaqan miday wada bannaan tahay maa ee wixii sababi bannaysay ayaa bannaanaanaya intaana waxa keensatay daruura keensatay wadaruuratu tuqadaru biqadriha daruuradana qadarkeedaa la qadariyaa intaa bannaanaatay waxay tahay qaacidadii bay mustasnan ka tahay wixii kale alaslu baqaa'u maa kana ala maa kan wixii kale asalka siduu ahaa ayuu ku baaqi yahay ilaa waa qof muslimoo xurmale weeyaane waayahay asaadisu sababta lixaad atacriifu waa shakhsiga tacriifka la tacriifinayo oo shakhsigiibaa naanays ayuu leeyahay lagu garan karo ama sifa in lagu sheego uu wuu karaahiyeysanayuu leeyahay ha yeeshee lama garanayo haddaan sifadaa la sheegin ama naanaystaa la sheegin haddaan la sheegin lama garanayo yacni waxa weeye magacyadiisa haddii la sheego ninkaa lama garanayo haddii la yidhahdo fulaan fulaan fulaan fulaan waa kii markaasaa dee waxaa la sheegay sifo uu leeyihi waxaa la yidhi waa kii yacni indhabiye weeye ama waa kii laangadhaha weeye ama waa kii curyaankaha weeye ama waa kii indhuhu isku jeedeen weeye ama waa kii indhaha casaa weeye yani waxa weeye sifooyin noocaasaa lagu sheegay yacni xaaladda caynkaasa ama naanays baa lagu sheegay yacni naanaystaas waa lagu garanayaa litacriif baa lagu sheegay lowlaa haddaan taa la sheegi lahayna lama garanayo xaalka caynkaasaan la garanay waa la sheegi karaa yani naanaysta ama sifada faida kaana alinsaanu hadduu qofku yahay macruufan bilaqabin mid lagu yaqaano naanays kalacmashi sida acmash oo kale acmash waa maxay waa indho biyo yacni markaa kaas wey iyo walacraji waa sida laangare wal asami waa dhagoole walacmaa waa indhoole wal axwali waa indha isku jeede axwal waxaa la yidhahdaa qofka indhihiisu ay isku jeedaan soomaalida qaar waxay yidhaahdaan ay ku magacaabaan kuujeeda kaajeedi yani qofkan markaa waxa axwalka ah kuujeeda kaajeeday ku magacaabaan yani wuu ku arkaya waxaanad moodaa inuu kaa jeedo aanu ku arkayn gees kale eegaayo maanu ku arkaya waa awal siyaalo kala duwan bayna noqotaayo waxaad dadka badankooda u soo degdegaysa markay labada indhood isku jeedaan laakiin mar way isku jeedaan marna way kala jeedaan marna waxaweeye yani waxaweeye gees kale u jeedaan afar siyood bay noqon karaan ama xagga hoose ama xagga sare waay waayrihim iyo kuwa wixii aan ahayn ee iyaguna markaa waxaw naanayso la mida lagu naanayso ama sifo uu karaahiyeysanayo lagu sheego jaaza tacriifuhum bidalik waa bannaan tahay intaa lagu tacriifiyo oo dadka lagu garansiiyo ciddii garan weyda ya iyaga la carifo dadka loo sheegoo la garansiiyaa waa bannaantay bidaalika sifadaa ama naanaystaa lagu garansiiyo u karahaysanayo wayaxrumu waxaa xaaraana itlaaquhu in marka waxa weeye sifadaa ama naanaystaa lagu sheego oo lagu magacaabo ama lagu sifeeyo calaa jihati tanqiis iyadoo looga jeedo nuqsaamin iyo hoos ugu dhiigid iyadoo looga jeedo nuqsaamin la nuqsaaminayo qadarkiisana hoos loo dhigayo qasadka iyadoo laga leeyahay xaaraan bay noqonaysaa ma bannaana walow amkana tacriifuhu bigayri dalik haddii ay suurowdo in dadka lagu garansiiyo naanaysta ama sifadaa wixii aan ahayn ee kale kaana awlaa yada ayaa mudan oo habboon markaysaga in lagu tacriifiyo naanaysaha qofku nacaayo in marka hore laga daayaa waa mid markaa waajiba oo xaaraan waxa annaanays uu karaahiyeysanayo in lagu sheego walaa tanaabasuu bilalqaab yaday caynkaa tahay ayaa haddana naanaystaa haddii aan lagu sheegin haddaan la garanaynin waxaa xaaladdaa daruradu keensanaysaa naanaysta in lagu tacriifiyo waa in karih haba karaahiyaystabe laakiin qofkii ku garanaya naanaystaa la'aanteed laguma sheegayo naanaysta iminka ruwaadda axaadiista soo warisaa de magacyadan qaarkood ama naanaysadan qaarkood waa lagu eh, naanaysi jiray marka kutub alxaadiis waad arkaysaa iyadoo ruwaaddii lagu sheegayo ya alacmash waa taabici weyn oo culammadii markaysa markaa ka mida sulaymaan ibnu mihraan haddii markaa aan la sheegin eh, naanaystiisa dadka qaarkood baan garanay waa dhici karta xadiiskii marka xadiisku soo warinayay in la garan waayo isaga oo dadka qaar ay garan waayaan oo deedna xadiiskii la qaadan waayo alacraj yani markaa caalim weyn oo ruwaaddii axaadiista ka mida ah oo cabdiraxmaan ibnu hurmuz la odhan jiray ayaa alacraj la odhan jiray saas aawadeed saxiixaynkaad ku arkaysaa markay axaadiista soo warinayaan iyagoo odhanaya yani markaa alacraj baa markaysagaa saa yidhi ma xadiiskaa soo wariyey alasam kii dhagaha la'aa yani dhegala'aanta iyadana waxa weeye dadka qaarkood baa markaysaga lagu laqabay alacma kii indhoolaha ahaa yani xataa saxaabada qaarkood baa markaysaa alacma la odhan jiray oo markaysaa laqabka loo raacin jiray alaxwal yani isaguna waxa waa jiraa waxaa ka mida markaysaa markaa ruwaaddii lagu laqabay naanaysta alaxwal caasim ibnu sulaymaan baa ka mid a ruwaadda axaadiistaee lagu laqabay alasamna waxaa ka mid a yani malik ibnu janaab ayaa ka a malik ibnu jinaab waxaa kaloo ka mida mutarif oo saaxibu maalik ah imaam maalik la saaxiib ah, ayaa ka mida wahayrihim marka calaa wajhi tanaqus loo sheegi maaye calaa wajhi tacriif baa loo sheegaya lakiin calaa wajhi tanaqus in loo sheegaa waxay noqonaysaa mid xaaraan noqonaysa waxaa jira alcallaama maxamed ibn cali shawkani risaalu leeyahay oo mawduucan kaga hadlo oo la yidhaahdo maa yubaaxu min alghiibati wamaa laa yubaaxu qiibada waxa laga banneeyo iyo waxaan laga bannayn lixda shay ee markiisa markaa culammadu sheegayaan nawowi wakhayruhu ay sheegeen ayuu niqaashayaa waxaanu tilmaamayaa inay markaysa markaa waxaa badankeedu musallam ay tahay ayuu tilmaamayaa san xasuusto kollay waqti hore ay ugu dambaysay wuxuu lahaa ta ku saabsan oo kale yacni tacriifka ayaa waxauu yidhi haddii waxa weeye ruuxa dee aan si kalaba loo garanayn magacaa in lagu sheega mooyaane dee isagaa magaciisii noqonaya laakiin haddii kale yacni waxa weeye xaaladda caynkaasa oo yacni qofkii in marka waxa weeye la sheego naanaysta waxaan filayaa inuu ishkaal gelinayo adigu badankooda waa sallimaayey oo waa nabadgelinayey waxa uu markaa filayaa tan istiftaag oo kale haddii la ishkaal gelin lahaa oo noocan maa sheikhu markaysaga laftiisa uu tilmaamay haddii markaa aan laga fursanayn jaa-isun lilxaaja inuu yahay laakiin ixtiyaadku yahay sida axwadka ah ee afdalka ahi inaan shakhsiga la magacaabin marka fatwo la doonayo taasoo kale dee xadiidka markaa hinda ayaa loo cuskanaya ila istiftaa buu ahaa lima samayti ma odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam maxaad u magacowda laba masalaana ku suganoo midna waxa weye waa istiqdaa midna waa istiftaa midna waa qadaa inuu qofku dalbaayo in la xukumo midna waxa weeye waa fatwo weydiin in masalada looga jawaabo uu dalbayo marka marka la yidhaahdo waxa weeye waa qadaa bay dalbayso kale haddii la yidhaahdo xaalka caynkaasa qadaagu laabudda min tacyiin cidda wax laga sheeganayo la doonayo in la xukumo in la cayimo waa lagama maarmaan laakiin markay istiftaa tahay oo la fatwo weydiinaayo tacyiinku waxba laazima yacni waa laga fatwoon karaa isagaan shaqsigu mucayan ahayn oo la ibhaamiyo la qariyey laakiin qadaa markay noqoto haddii qadaa la dalbaayoo kale yacni nakala xukun alqadaa'u cala alghaa'ib waa jiraa oo qaadiga rasmiga ahi waa dhici kartaa cid maqan inuu xukumo xaalaadka qaarkood waa dhacdaa yani alqadau cala alghaa'ib marka haddii la yidhaahdo waa min baabi istiqdaa baabi istiftaa aan la odhan xaalka caynkaasa waa mas'ala ukhra laakiin waxay u badan tahay inay baablistifta tahay saasay u badan tahay istiqdaa aynay ahayn ala haadana kole xadiidku waa ku masalada waa ku saabsan oo daliil buu u yahay lixda sababood ee kiibadu ku bannaanaanaysa culammadu jamciyo kala duwan bay jamciyeen nadmiyeenee ku kulmiyeen nadmiyo badan oo kala duwan ayaa markaa ay nadmiyeen waxaase ugu malixsan nadmiyadan arkay nadmi jawjari leeyahay wuxuu lisittin ghiibatan karir wakhudha munadamatan ka amhaali iljawaahir tadallam wastacin wastaftix xaddir wacarif wadkuran fisqa almujaahir wuxuu lisittin ghiibatan karir jawisna inaan arkaan filayaa yacni lix sababood ghiibada ku bannee ama markaa ku celceli yacni lixdaas sababood inay ku bannaan tahay lisittin ghiibatan karir wa khudha munadamatan ka amhaali iljawaahir aakhirka waad reebi tadallam waa dulmi sheegadkii yacnii siiqada amar bu ka dhigay laakiin nadmiguu ku hagaajisanaya yacni dulmi sheego yacni way ku bannaan tahay wastacin kaalmayso waa isticaana cala isaalat lmunkar wastafti fatwa dalab xadir taxdiir iyo kadig wixii shar ah ama mafsada ah ama wax la mida ama xumaan muslimiinta ku wada ama bidac faafinaya ama axaadiistii iyo markaysaga qalqaldaya oo markaysa marka aan si fiican u weelaynayn ya wixii shar looga boqo kadib wa tacriifi oo laqabkii uu karaahiyeysanayay ku tacriifi haddii si kale loo garan waayo canaanaystii uu karaahiyeysanayey ku tacriifi haddii si kale loo garan waayo wadkuran fisqaalmujaahir yacni sheeg ka markaa xumaanta la jahrayo muujisanaya fisqigiisa la sheegoo caddee marka lixdii sababood hal beyt bay ku kulansan yihiin tadallam wastacin wastaftix xaddir wacarif wadkuran fisqaalmujaahir fahadihi sittatu asbaabin dakaraha alculamaau wa akharuha mujmacun calayh fa haadihi tan aynu soo sheegnay lixdaas sababood ah sittatu asbaabin waa sababo lixa wey sababaha lixda ah oo dakaraha alculamaau culammadu ay sheegeen wa akharuha mujmacun calayh yacni badankeedana waa laysku waafaqsan yahy wa min alaxaadiisi asaxiixati mashhuura dalaa'isheedu u daliilka ahi min alaxaadiisi asaxiixati axaadiista saxiixaa xaalay ka mid tahay mashhuuratun waa mid caana ah fa min dalika waxaa ka mid a adilada u daliilka ah raqamka xadiiska waxa weeye waa kun iyo shan boqol iyo sagaaliyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo koob iyo konton can caaishata radia allaahu canha bukhaari iyo muslim waxay caaisho ka soo wariyeen ana rajulan ista'dana cala nabiy sala allahu aleyh wasalam ninbaa idan weydiistay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu usoo galo ayuu idan weydiistay markuu usoo galaa fa qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam iidanuu lahu u idma bi'sa akhu lcashiira waxa markaa xumaaday mid marka waxa weeye qabiil ama cashiiro yacni u saaxiiba xumaadaye yacni markaa u idma waxaan filayaa inuu ahaa cuyaynatu bnu xisnin inuu ahaa ninkaasina wuxuu ahaa nin dee oday dhaqameeda buu ahaa oo qabiil marka waxa mas-uul u ah marka dee waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam tacbiirkaasuu ka yidhi bi'sa akhu lcashiira laakiin waxaa laga yaabaa waagii dambe tadayunkiisa inuu fiicnaaday ayaa laga yaabaa laakiin markaa hore nowcan maa yacni markaa wax u dhinnaayeen muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay ixtaja bihi lbukhaariyu bukhaari wuxuu u xujaysto o u deliishaday xadiidkan fii jawaazi kiibati ahli lfasaad dadka ahlulfasaadkee xun xanta la xamanayaa inay bannaan tahay waa ahli riyab iyo kuwa shakiga u saaxiibka ah xamashada la xamanayaa inay markaa bannaan tahay ayaa bukhaari u deliishaday saasuu u xujaystay waa yahay kaasi waa xadiid oo masaladana daliil buu u yahay bisa ahu lcashiira hadalkaasuu nebigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam markii dambe uu soo galayna yacni markaysa markaa weji wanaagsan baa nebigu ku qaabilay calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay la yaabtay inuu markii hore nebigu sidan ka yidhaahdo ninkan markii dambe uu soo galayna weji wanaagsan inuu ku qaabilay markaasay caaisha nebiga weydiisay calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxay tidhi yaa rasuul allaahi markii hore saaya saasaa tidhi waad ninkan ka tidhi markii dambena weji wanaagsan baad ku qaabishay oo bimacnaa si wanaagsan baad u salaamtay dabeedna nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina shara annaasi man wadacahu annaasu itiqaa'a fuxshihi aw qaala sharri dadka waxa ugu shar badan oo ugu xun kay dadku marka waxa ka cararaan oo uga cararaan afxumadiisa ilaalinay iska ilaalinayaan daraaddeed ama sharkiisa iyo dhibtiisa iska ilaalinay iska ilaalinayaan daraaddeed kay dadku uga cararaan ayaa dadka ugu shar badan saasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu tilmaamayaa in weji wanaagsan dadka lagu qaabilo oo waxa weeye marka xataa cidda yacni markaa aan fiicnayn in waxa weeye markaa hadalka loo dibciyo oo waxa weeye markaa hadalka lagu odhanayo yacni loo dibciyo si loo soo jiido khayrka iyo wanaagga loogu soo jiido oo xumaantii ay uga hadhaan xumaantii ay uga hadrhaan oo khayrka loogu soo jillaabo xadiidka kun iyo shan boqol iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo labiyo konton wa canha bukhaari wuxuu ka soo wariyey caaisha qaalat inay tidhi qaala rasuulu sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ma adunnu fulaanan wa fulaanan yacrifaani min diinina shay'a maa adunnu u malayn maayo fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel yacrifaani inay ka garanayaan min diinina diinkeenna inay ka garanayaan u malayn maayo shay-an wax inay ka garanayaan u malayn maayo rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa soo wariyey qaala alleysu bnu sacdin alleys ibnu sacdi imaamkii la odhan jiray wuxuu yidhi axadu ruwaati hada alxadiis ruwaadda xadiiskan soo warisayna mid ka mida weeyaane haadaani arajulaani labada nin kaanaa waxay ahaan jireen min almunaafiqiina kuwa munaafiqiintaa bay ka mid ahaan jireen sidaasuu markaa yidhi leys bnu sacdin marka tacbiirka nebigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam ma adunnu fulanan wa fulaan yacrifaani min diinina shay-an uu ka yidhi baabkan uu u soo arooriyey majzuumna maaha kolley inay munaafiqiinta ka mid ahaayeen laakiin waxa weeye haddii la yidhaha munaafiqiintay ka mid ahaayeen dee daahirka waxay ku xisaabsan yihin oo axkaamta daahirkaa kala yihiin axkaamta muslimiinta muslimiintay la xukmi yihiin oo waa kufri khafi ah waa gaalnimo qarsoon axkaamtii daahirka ahayd muslimiintay haleeshan yihiin axkaamta muslimiintana ku dareeraysa muslimiinta axkaamta lagula dhaqmaya lagula dhaqmayaa markaa saas aawadeed baa xadiidkan loo deliishanaya haddayba sugnaato inay munaafiqiin nimanka ahaayeen xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can faatimata binti qaysin radia canha qaalat ataytu nabiya sala allahu aleyh wasalam faatima binti qays gabadha la yidhaahdaa waxay tidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baan u imi faqultu ina abaljahmi wa mucaawiyata khatabaani xadiiska xoogaa waa la ikhtisaariyo si mukhtasara ayuu inoogu qoran yihi gabadhan daxaak ibnu qays bay walaal ahaayeen ninkeedii ayaa furay abu camri ibni xafsin la odhan jiray ayaa furay dalqadihii saddexii dalqadood baa dhammaado talaaq battiya buu ahaa kadib nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray inay ciddo tirsato waxaanu u sheegay in markaa guri iyo nafaqa toonna aynay lahayn haddaynay uur lahayn mar haddii dalqadii dhammaadeen muddadanay ciddada ku jirto ninkii masruufiyo iyo iyo hoy toonna kuma leh sidaasuu markaa waxaanu u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi waxaad ku ciddo tirsataa ibnu ummi maktuum gurigiisa ku ciddo tirso waa nin indhalo oo yacni kuma arkayo haddaad maryahaaga dhigato oo bimacanaa xijaabkan haddaad iska qaado yani kuma arkayo waa nin indhala marka guriga eh, ibnu ummi maktuum ninkaa indhoolaha gurigiisa ku ciddo tirso waxna ha samaynin ee markaad xalaal noqoto intaanad wax cusub soo darisiin aniga isoo ogaysii baa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ballankaasaa nebigu la gala haddaad xalaal noqoto oo aad cadadbaxdo isoo ogaysii intaanad waxba soo darrisiin markaasay nabiga u imanaysa calayhi salaatu wasalaam markay cadad baxday dabeedna waxay u sheegtay laba nin baa ii khidbeeyey tidhi laba nin baa ii khidbeeyo guur ila soo qaaday nin waa abuljahmi weeye ninna waa mucaawiya mucaawiyuhu waa mucaawiyatu bnu abi sufyaan weeye sida jamaahiirta culammadu ku sheegeen riwaayaadka qaarna ku soo aroortay riwaayaadka qaar oo saxiixa ayaaba markaysaga saa ku magacaabaya abuljahmina waa saaxibulimbinjaaniya waa ninkii khamiisada iyo marada markaysaga nebiga usoo hadiyeeyey yani markaa ninkii weeye waxaa la odhan jiray abuljahmi ibnu xudayfata alqurashi ayaa la odhan jiray waa xudayfa nin kalay ku qaldeen waa jiraa yani marka culammada qaarkood laakiin ninka abuljuhaym baa la odhan jiray calaa kulli xaal ninkani waxa weeye waa abuljahm ibnu xudayfa weeye waxay tii labadaa nin baa ii khidbeeyeoo guur ila soo qaaday mid waliba uu guur iga rabo faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay wuxuu yidhi amaa mucaawiyatu fasucluukun laa maala lah mucaawiya miyaa fa fasucluukun waa nin faqiir ah oo laa maala lahu aan wax a ah lahayn wuu la talinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wa amaa abuljahmi abuljahmi miyaa falaa yadacu alcasaa usha kama dhigayo ee can caatiqihi degtiisa ka dhigi maayo usha ushaa degta u saaran tafsiirkeeda culammadu ay isku khilaafeen ushaa degta u saaran maxaa looga jeeda ya waa nin dilmo oo dumarka aad u garaaca saa waa loo fasira xadiiriwaayo saa caddaynaysaana waa jirta waxaa kaloo loo fasiray waa nin socdaal badan oo nagaadigiisu yar yahay yacni waxa weye ushaa markaa halkaa u saaran waa safar badan yahayo nin marka waxa weeye yani markaa joogitaankiisuba yaryahay weeye saana waa loo fasiray ninku hadduu iska maqnaanayo nooc yani nuqsaana jirta sooma waaya muttafaqun calayhi xadiiska bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay alimaamu nawowi waxauu yidhi muttafaqun calayhi waa la waafaqsanyay oo bukhaari iyo muslim baa labaduba isku waafaqeen sawaabkuna wuxuu yahay sida muxaqiqiintu ay baraarujiyeen in muslim keligii la gaar noqday oo aanu bukhaari la soo werin ee muslim baa la gaar ah wa fii riwaayatin limuslim riwaayo waxaa ku sugnaatay muslim u sugnaatay wa ama abuljahmi abuljahmi miya fadaraabun lilnisa waa mid dumarka u garaacis badan wa huwa tafsiirun liriwaayati laa yadacu alcasa can caatiqih wuxuu tafsiir u tahay riwaayadaasi riwaayadii sheegaysay laa yadacu alcasa usha kama dhigaayo can caatiqihi degtiisa ka dhigi maayo riwaayadii sidaa sheegaysay tafsiir u tahay wa qiila waxaa la yidhi macnaahu macnihiisu waxa weeye kasiirul asfaari safaradiisu waa badan yihiinoo waa nin socdaal badan oo taana waxay noqonaysaa macnaheedu laba ceebood buu leeyahoo midba markaa riwaaya laga qaadanaya mid waa dumarka waa u dilmo badan yahay ya midda labaadna waxay tahay waa safar badan yahay in laba ceebood markaa loo sheegay ayay markaa noqonaysaa laakiin labada weji waxaa arjaxsan wejigaa alimaamu nawowiba tilmaamay oo labada riwaayo inay isfasirayaan ah oo riwaayaat alxadiis tufasiru bacduha bacdan barkeed ba marka kale fasiraysaa marka sidaas aawadeed laa yadacu alcasa can caatiqihi maadaama ay ixtimaal yeelatay ixtimaal ay riwaayadan kale ku waafaqaysa iyo ixtimaal ay ku khilaafayso riwaayadan kalena ay arrinkaa sheegtay tanna ay arrinkaa sheegtay waxaa lagu xambaarayaa inay isfasirayaan oo ay marka isku macno yihiin marka muraadka looga jeedo waxa arjaxa in laga tilmaamayo uu dilma badan yahayoo dumarku aad u dila dee in markaa ruuxii lagu sheego isagoo maqan inuu markaa dumarka u dilmo badan yahay waa nooc ceeb ah marka dee xan bay noqon lahayd sabab bannaysay haddayna jirin laakiin maadaama marka ay tani tahay tashi ay tahay ama nasteexo ay tahay baabkii taxdiirkii iyo nasiixadii bay soo gelaysaa marka sababtii aynu soo aragnay daliil bay u tahay waa loo daliishanaya ama mucaawiyatu fa suculuukun laa maala lah taana wuxuu kula talinayaa dee dumarkii xoolihii waa jecel yihiinoo wuxuu u tilmaamayaa inuu ninkani faqiir yahay buu u tilmaamaya waagaana markaa mucaawiye faqiir buu ahaa waagaana mucaawiye faqiir buu ahaa marka saas aawadeed waxaa laga qaadanayaa ciddii kula tashanaysa in loo nasteexeeyo ciddii markaa guur oo kale arrinka ku saabsan in markaa wixii ceebe uu ka og yahay inuu uga sheegay dembina aan lagu qabin waayo hadday dembi lahaan lahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam lama yimaadeen mana sameeyeen mana yidhaahdeen mana yidhaahdeen markaasaa nebigu wuxuu kula teliyey calayhi salaatu wasalaam usaamata bnu zayd inay gursito saasuu kula teliyey way karaahiyeysatay mar labaad baa nebigu ku celiyey calayhi salaatu wasalaam iyadoo nafteedii aynay markaa saa jeclayn ayaa taladii nebigu kula teliyey ay aqbashay khayr badan bay ka heshay markii dambena waxa weeye aad bay ula dhacday waxay markaa waxa weeye yani barakadii yani markaa qabuulka aqbashay nasiixada nebigu kula taliyey yani aad bay uga faa'iidey waxay markii dambe jeclaysatay inayna ka baaqan lahayn yadaaba sheegaysa ya ilaahay khayr buu iga dhigay bay ti khayr buu iga dhigay markii hore waa karaahiyeystay laakiin markuu mar labaad nebigu ugu celiyey baana aqbalay bay tihi ilaahayna khayr buu iga yeelay buui waxay tihi ilaahayna khayr buu iga yeelay faqabadtu bihi waana la dhacayo markaysa aad baan yani markaa u majeerto uga raalli noqday haddii la yidhaahdo khidbada sawta in khidba laga dulgeeyo aynay ahayn waxaa la odhanayaa in qabuul may haysan khidbadana haddii aan la aqbalin mamnuuc ma aha in mid kale laga dul keeno ta kale horaa nebigu ugu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni markaa markaad xalaal noqoto cadadbaxdo isoo ogeysii intaanad waxba soo derisiin saasay ugu sheegtay dabadeedna marka waxa weeye halkii yacni uu doorbidaya nebigu la jeclaa ayuu markaysa marka waxa kula teliyey iyaduna marka hore waa karaahiyeysatay waxay u karaahiyeysanaysay mawludee ahaa oo dee mawaalidii buu ka mid ahaa yacni aabbihii waa kii dee ahaan jiray zayd waatuu ahaan jiray marka addoonka u ahaan jiray oo nebigu calayhi salaatu wasalaam xoreeyey marka inuu mawlo yahay oo mawaalidii ka mid yahay sidaasay markaa u karaahiyeysatay laakiin akhiiran waxay tidhi ilaahay khayr buu iga yeelay waayahay marka culammadu waxay ka deliishadaan cala kulli xaal khidbadii haddii qabuul aynay haysanin ama la radiyo ama markaysaa markaa aan la weli la aqbalin mid kale in laga dulgeeyaa dhibi inaynay ku sugnayn xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wacan zayd bni arqama radia allaahu canhu qaal kharajna maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam saxaabiga zayd ibnu arqam la yidhaahdaa waxa uu yidhi kharajnaa waa baxnay maca rasuulillaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisaanu baxnay fii safarin safar gudihii socdaal gudihii safarkaasoo asaaba annaasa fiihi shidda dadka uu haleelay gudihiisa adayg iyo dhibaata ay haleeshay yacnii safar dhible buu ahaa fa qaala cabdullaahi bnu ubayin ninkii munaafiq ahaa ee cabdullaahi bnu ubay ibnu saluul la odhan jiray ayaa wuxuu yidhi la tunfiqu calaa man cinda rasuuli illaahi xataa yanfaduu laa tunfiqu waxba ha siinina xoolo ha siinina calaa man cinda rasuuli illaahi rasuulka ilaahay agtiisa cidda ku sugan saxaabada nebiga la jooga calayhi salaatu wasalaam xoolaha siinina xataa yanfaduu ilaa ay kala tegayaan oo kala yaacayaan wa qaal wuxuu kaloo yidhi ninkaa munaafiqa ahi lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijanna alacazu minha aladal lain rajacnaa allah baan ku dhaartay haddii aan noqonno ila almadiinati madiina haddaannu ku noqonno layukhrijanna alacazu ka cizada badan lihi bixiye oo saare minha madiine ka saare aladalla ka dulliga badan xaqiiqatan ka dulliga badnaa isagu ahaa ka daliilka dullaysani wuxuu ahaa munaafiqaasu ahaa ka casiiska cisada badan lihi acazka ahina wuxuu ahaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam laakiin munaafiqu isagu wuxuu uga jeeday alacaz isaga isku magacaabaya ka cisada badan ka dulliga badanna nebigu uga jeeday calayhi salaatu wasalaam laakiin xaqadu saa ma ahayn munaafiqaasi isagaa isla koreeyo oo cirka isla marayaye ka dulliga badan buu ahaa ee daliilka ah ee cid kastoo dulli badanba ka dulli badan nebigu wax dulliya shaqa kuma leh faataytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam zayd ibnu arqam wuxuu yidhi waxaan u imi rasuulka sala allahu aleyh wasalam faahbartuhu bidalik waxaan uga warramay arrinkaasaan uga warramay fa arsala ilaa cabdillaahi bni ubay wuxuu cid u diray cabdullaahi bni ubay bni saluul wuxu uhi saasaa lagaa sheegay maxaa ka jira saasaa lagaa sheegaye maxaa ka jira faijtahada yamiinahu maa facal faijtahada wuxuu ku dadaalay yamiinahu dhaartiisii buu ku dadaalay waa min baabi xadfi ljari xadfi xarfi ljari yani xadfi iyo dhaartiisiibuu ku dadaalo dhaarkama dambaysuu ku dhaarto uu ku nuxnuxsanaya dhaarta muxuu u dhaaranayaa maa facala arrinkaa inaan u samayn odhanna maa facala wuxuu uga jeedaa bimacnaa yani maa qaala ficilka mar baa looga jeedaa odhahdii inaanu sidaas samayn bimacnaa odhan ayuu dhaar ku maray isagoo adugu nuxnuxsanaya fa qaaluu markaasaa waxay yidhahdeen dadka qaarkood kadaba zaydun rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yacni isagii warkii waa laga aqbalay dadka qaarna waxay u qaateen inuu run sheegaayo nebiguna daahirkiisu ka aqbalay waxa uu muujisay ayuu ka aqbalay markaasaa dadka qaar waxay yidhahdeen kadaba zaydun zayd baa been sheegay rasuulallaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay u been sheegay uu war beena u sheegay zayd ibnu arqam fa waqaca fii nafsii mima qaaluuhu shidda waxa ku dhacay buu ihi fii nafsii naftayda mima qaaluuhu waxa ay yidhaahdeen aawadeed waxa ugu dhacay shiddatun dhibaata ugu dhacday yani arrinka aad buu ii dhibay anuu ruu sheegaaya in markaysa waxaan yani eh, warkaygii been la mooday dadka qaarkoodna ayba yidhaahdeen been buu sheego ay sidaa ku dhiiradeen nebigu muu odhan markaysaa been baad sheegtay laakiin ninkan munaafiqaana daahirkiisu ka aqbalay oo waxa uu og yahay hadday ka dhaartaan xataa nebigu calayhi salaatu wasalaam dee waxa weeye waa ka aqbalay daahirka ay muujisteen iyo waxay ku dhaarteen buu ka aqbalay xataa anzala allahu tacaala tasdiiqii waxaa arrinkaasi marka waxaweya yani naftayda culays iyo aday ku noqday oo i murugo geliyey ilaa uu allah soo dejinayey tacaala allah isagaa korreeye tasdiiqii rumaynta uu i rumaynaayo yacni uu soo dejinayo bimacnaa war caddaynaya inaan run sheegayey uu soo dejiyey ida jaءaka almunaafiquuna qaluu nashhadu inaka larasuulu wallahu yaclamu inaka larasuuluh wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun yani markaa suuraddii suuratu lmunaafiquun ayaa soo degtay markaasuu dee waxaweye zayd farxa dadkii beenta ku ganayna amaba mooday inuu been sheegayana dee ay ka hadheen ay u garaabeen uma dacaahum annabiyu sala allahu aleyh wasalam markaasaa nebigu u yeedhay calayhi salaatu wasalaam munaafiqiintii liyastakfira lahum siuu marka allah ugu weydiiyo dembidhaaf oo dembidhaaf ilaahay uga baryo falawow ru'uusahum madaxyadoodii oo jeediyeen mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa in zayd ibnu arqam warkii xumaa ee uu ku hadlay ninkii cabdullaahi ibnu ubay la odhan jiray inuu nebiga u gudbiyey oo gaadhsiiyey yacni taasna waxa weeye kiibadii xaaraanta ahayd maaha waxay noqonaysaa nasiixay noqonaysaa waxaa nebiga markaa waxaa laga sheegaye ee lagu dhaleecaynaya ee muslimiinta lagu dhagrayo in la gudbiyo oo ciddii ehelka u ahayd ama mas-uulka u ahayd loo gudbiyo oo rasuulkao kale loo sheegaa dee dembi ma ahayn waxaanay noqonaysay markaysaa mid banaan marka ta xadiiskaasina daliil buu yihi munaafiqiinta qaarkood waa loo waxyooday nabiga calayhi salaatu wasalaam inay munaafiqiin yihiin oo wuu garanayey qaarna yacni markaa muu garanayn kuwaanu garanaynini dee axkaamta daahirka ee muslimiinta kula dhaqmaayo kula dhaqmayaan muminiinta kula dhaqmayo kula dhaqmaya wa miman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wamin ahli lmadiinati maraduu cala annifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum munaafiqiinta kuwa uu garanaya laftooda dee baabka towbadaa u furaa inay wixii ka soo noqdaan oo ka toobad keenaan oo yidhaahdaan rasuulka ilaahay dembidhaaf nooga bari waxay ahayd mid u furan ya wlow anahum id dalamuu anfusahum jaa'uuka faاstaqfaruu allaha wastaqfara lahum arasuulu lawajaduu allaha tawaaban raxiima haddii waxa weeye markaa markay dulmi la yimaadeen xumaan ay ku iman lahaayeen oo allaha ay dembidhaaf weydiisan lahaayeen rasuulkuna ilaahay dembidhaaf uga baryi lahaa allah waxay ku ogaan lahaayeen inuu markaa yahay yacni markaa mid toobad aqbal badan oo naxariis badan oo dembi dhaafa Eh, ama waxay heli lahaayeen xaaluu markaa allah u dembi dhaafayo u naxariisanayo marka almuhim de munaafiqiintii waxaa u bannaanaa waxaa u furnaa albaabkii towbada inay toobad keenaan allah dembidhaaf weydiistaan nebigana ku yidhaahdaan calayhi salaatu wasalaam allah noo bari oo dembidhaaf noo weydiiye marka taasaa laga tilmaamaya eh, sideedaba waxaad ogaataa nifaaqu kufri baatina weeye kufriga waxaa loo qaybiyaa kufri daahir iyo kufri baatin kufriga daahirkii waa ka axkaamta ay ka dhalanayso axkaamtan adduunyo man badela diinahu faqtuluuh waa kufriga daahirka ah kufrina waa kufriga baatinka ah kufriga baatinki waxa weeye gaalnimo la qarsanaayo oo waxa weeye qalbiga lagu qarsanaya oo baatinka lagu qarsanaya kufriga baatinka ahi waa kufriga munaafiqiintu la imanayaane axkaamtii adduunyada maxaa lagu dareerinayaa masalan nifaaqii wuu qarsanayaa haddii wax ka soo yaro baxsadaanna oo ay ka muuqdaanna ama wuu dafirayaa ama toobadkeen buu muujisanayaa wakhtiyada qaarkoodna markaysa markaa shahaadadu maba dhammaystirmayso waxaa laga yaabaa in markaysa markaa cidi ka sheegto oo markaysa markaa nisaabkii shahaadadu aynay dhammayn dabeedna ay inkiraan oo yidhahaan maanu odhan sidii wakhtigii nabiga sala allahu aleyh wasalam bacdu almunaafiqiin ay samayn jireen oo dafiri jireen dabeedna marka dambe qur'aan ku soo degi jiray marka waxa weye calaa kulli xaal kuwaas waxaa lagu dareerinayaa gaalnimadii qarsanaya ee axkaamta islaamka lagu dareerinaya xukmuhum fi dunya xukmu lmu'miniin saas aawoodee cabdullaahi bnu ubay bnu saluul markuu dhintay ubadkiisu waa dhaxleen ubadkiisuna muslimiin bay ahaayeen zawjadiisiiyo isaga lama kala farqin zawjadiisana munaafaqad laguma sheegin saas aawoodee shekhul islaam taymiya wuxuu yidhaahdaa axkaamta adduunyada marka la eegaayo waxaa lagu dareeriyaa axkaamta muslimiinta lagu dareeriyaa laakiin si gaara ah caynan marka loo sheego ha ku tukanin yacni nebiga lagu yidhi oo nebiga waxii loogu sheegay yani taas markaa kumuu tukanay laakiin markii hore waxaabuu doonay nebigu inuu ku tukado calayhi salaatu wasalaam ilaa ay ku soo degtay walaa tusalli cala axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabri yacnii qof ka mida munaafiqiintoo dhintay ku tukanin xabaashiisana ha istaagin cumar bnu khataab waa soo qabanay intaan aayaddu soo degin oo yidhi yaa rasuula ma munaafiqii baad ku tukanaysaa markaasuu khuyirtu fakhtartu waa lay dooransiiyo waan doortay istaqfir lahum aw laa tastaqfir lahum yani waxa weeye khuyirtu fakhtartu waa lay dooray ama ilaahay dembi uga bari ama ha uga baryo xadiiska saxiixuu ku sugan yahay wa fi saxiix ama allah dembi uga bari ama ha uga baryo in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allahu lahum marka waxa weeye calaa kulli xaal tan marka ishkaal male axkaamtii dee markaysaa markaa riddada laguma qaadin oo lama odhan nimankani waa gaaloobeenee man baddala diinahu faqtuluu riddaha loo dilo ma odhan ya nabiguna xad ay ku waajib ahayd inuu fuliyo oo uu dayaco aanu fulin ma jiro marka idan laa ishkaal xadiidka kun iyo shan boqol iyo saddex iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo shan iyo konton wa can caaishata radia allahu canha qaalat qaalat hindun hinda waxay tidhi imra'atu abi sufyaan oo haweenaydii abi sufyaan ahi inaad eh, sarfiso iyo inaad malayansarif ka dhigto labadoo ku bannaan oo dee waxa weeyaan waa khafiif hadda waa saddex xaraf oo saakin wasad ah eh, imra'atu abi sufyaan lilnabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga waxay ku tidhi ina abaa sufyaana rajulun shaxiix ninka abu sufyaan la yidhaahdaa waa sakhri bnu xarbin weeyaano waa mucaawiye aabbihiie rajulun shaxiixun waa nin bakhayla bay tidhi nin bakhayla weeyi walaysa yuctiinii maa yakfiinii wa waladii ima siiyo aniga wax ikaafinayo igu filan anigii ubadkayga wax ku filan nama siiyo waa nin bakhayl ah waa nin bakhayl ah ilaa ma akhadtu minhu istisnaagu waa munqatic laakiin ma akhadtu minhu ha yeeshee kii aan ka qaato wahuwa laa yaclamu isagoo walxaal huwa isagu laa yaclamu aanu ogayn xoolihiisa wixii aan ka qaataa ay fa huwa yakfiinii kaasi waa ikaafinaya waa igu filan yihin yani waa ninba khaylo waxa nagu filan nama siiyo ha yeeshee wixii aan xoolihiisa ka qaato isagaan ka warqabin kaasi waa ikaafinaya marka ma i bannaan tahay waxaanu ogeyn xoolihiisa inaan ka qaato su-aashu waa saas qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam khudii maa yakfiiki wawaladaki bilmacruuf khudii qaado maa yakfiiki wax ku kaafinayo adigoo kugu filan wa waladaki waladkaagana kaafinaya qaado bilmacruuf macruuf xaalaad ku dheehantay ku qaado oo wax ka ziyaado ah qadarkii marka waxaweyan yani kifaayada ahayd wasadka ahaa wax ka dheeraada aynay ahayn ka xadidiga bilmacruuf baa lagu qeydiyey muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiidkan wuxuu u keenay hinda waxay nebiga ugu timi calayhi salaatu wasalaam istiftaa fatwo weydiin taasay ugu timi waxay sheegtay sifaa ah, ninkani waa bakhayl ninkeeda markay sheegayse wax nagu filanna nama siiye wax kale ma ka qaadan karaa xoolihiisa oo aanu ogeyn nebigu ma odhan maxaad bakhayl ugu sheegaysa maxaad u xamanaysa waa u taqriiri taqriirkuna waa xujja sharciya marka hadday istiftaa uu yahay oo uu fatwo weydiinayo cid amaba uu ka cabanayo de way bannaantoo waxay ka mid ahay suwarkii istiftaagu waa ka mid ahaa waa yahay nebigu markaa xukun buu ka keenay xukun buu ka soo saaray wuxu uhi khudii maa yakfiiki anti wawaladaki bilmacruuf fatwaduna waxay ku xidhantahy qofku wuxuu sheego waxaasaa looga jawaabay waxaas ayaa looga jawaabay bimacnaa hadduu sidaa yahay xoolihiisa macruuf inaad ku qaadataa waa bannaantay waxaan ogeyn waxaa kaloo loo deliishadaa xadiidkan masalatu dafar masalada la yidhahdo masaladaasi waxay tahay qof baa cid wuxuu ku leeyahay xooluu ku leeyahay masalan xoolaha caynkaasa inuu ku leeyahay waa arrin markaa hubaala xaqiiqa aan shaki ku jirin xoolihii si kale waa uga dhacsan kari waaye xoolo uu leeyaho dagan buu helay xoolihii inuu ka qaato qadarkii kaga maqnaa masalada masalatu dafri weeye waa bannaanta waa bannaanta khudii maa yakfiiki anti waladaki bilmacruuf kolley madaahibtu waa ku kala duwan yihiinoo saddex qowl baa masalada ku jira fii alaati aqwaal qowl odhanaya jawaas bilitlaaq haddii shaygaasi muxaqaq yaho dhab yahay ha ahaato waxaan wax lagu aaminay ama ha ahaato waxaan lagu aaminin labaduba u bannaan tahay qadarkii xoolihiisa wax u dhigma inuu ka qaato isagoo ka goosto qowl odhanaayo cala litlaaq ma bannaana qowl tafsiilinaya oo le haddii lagu aaminay kama qaadan karo haddii laakiin aan lagu aaminin xoolo kale oo uu leeyaho ninkaasi leeyihunbuu hele laakiin isaga ammaanadiisa wax ahaayoo lagu aaminay maaha marka waa ka qaadan karaa waa tafsiil tafsiil wey shaaficiyadu waxay tahay qodale waa la qaadan karaa laakiin hadda maxaakimta meelahan waxa iyaga agtooda ay tahay ma qaadan karo qofka xukun adag baana agtooda ka yaalla waxay leeyihin waa xukunkiio gacantiisa uu ku fushaday saas aawadeed qodobba ka degsan laakiin madhabka waddanku sida qodobka ay ku dejisteen ma waafaqsana waa khilaafsan ammaanada iyo khayrkood culammada kala farqinaysaa waxay cuskanayaan xadiiskii sheegaayey addi alamaanata ila man i'tamanaka walaa takhun man khaanak qolada tafsiilisay waale haddii lagu aaminayna kama qaadan karo haddii kalena wuu ka goosan karaa waxay leeyihiin ammaanada waxaan uga reebaynaa xadiiska sheegaya addi alamaanata ilaa man i'tamanak walaa takhun man khaanak baabka laba boqol iyo toddobiyo konton baabu taxriimi namiima diradiraaluhu inuu xaaraan yahay baabkiisii weeye ay hada baabu taxriimi namiima wa hiya naqlu lkalaami bayna annaasi cala jihati alifsaad wa hiya namiimadu diradiraaluhu naqlulkalaami hadalka in la guuriyo oo la raro weeye bayna annaasi dadka dhexdooda hadalka loo kala qaado hebel baa sidaa kaa yidhi iyo heblaayaa kaa tidhi calaa jihati alifsaad yacnii weji la fasahaadinayo dadka dhexdooda warka loo kala qaado oo war cuqdad isu gelinaya ama isnacbaysiinaya ama isku diraaya loo kala sheego ruuxaasuu war ka soo qaadayaa kanuu u keenaya kanuu ka qaadayaa ka kalu u geynaya cuqdad baa gelaysa way isnecbaanayaan wakhtiyada qaarkood waaba isku laynayaan marka waxa weeye warka calaa jihati alifsaad loo qaadayo qasadka loo qaadaya waa inuu sidaa yahay ama waa inay ka dhalanaysaa waxaa laga yaabaa inuu ruuxu is yidhaahdo dee xumaani kama dhalanayso oo u kala sheego warkii oo isagu yidhaahdo anigu ifsaad ugama jeedin laakiin hadduu ifsaadkii ama fasahaadintii ay ka dhalato anigu qasadkaygu sidaa ma ahayn waxba badbaadin mayso waxay ka baajinaysaa ma jirto ya waxay ka baajinaysaa ma jirto warka wanaagsanee dadka isu soo dhoweynaya waa loo kala qaadaa oo waxa weeye markaa eh, cuqdad aan isu gelinayn sida ammaan iyo wax la mid oo kale wax wanaagsan buu kaa sheegayey waa ku ammaanayey yacni saasoo kale laakiin warka cuqdada isu gelinaya hebel baa markaa waxa caynkaasi kaa yidhi ama cay ama wax la mida ama sifooyin xun yacni xaalka caynkaasa xataa haddii ay jirto inuu u geeyo warkaas yani uma bannaana waayo diradiraalay noqonaysa qaala allahu tacaala allah waxau yidhi hammaazin mashaain binamiim yani waxaa la sheegayey yacni kii xumaaya aan la ateecayn bula sheegayay sifooyinkiisii marka waxaa ka mid ahaa walaa tutic kulla xallaafin mahiin hammaazin mashaain binamiim ka sifooyinkaa leh ha ateecin hammaaz yani markaa u xan badan oo wuxuu tilmaamayaa hamaaska iyo humazadu waa isku mid yacni humaza iyo hamaas mid walbana waa mubaalaqo wasniga fucala iyo wasniga facaal labaduba mubaalaqay faa'iideynayaan wa kasiiru lhamzi waa mid ceebayn badan oo wuxuu ku tilmaamaa qofka yani qofka ayuu markaa ceebe ka sheegayaa oo waa xan badan yahay oo waa ceebayn badan yahay mashaain binamiim yacni la socod badan yacni diradiraalaha namiimka namiimadaa loo jeedaa oo warka diradiraalaha ee dadka isku diraaya ayuu had yo jeer yacni u qaadis badan yahoo yacni had yo jeer u sidaa wa kasiiru lmashyi binnamiima diradiraalaha dadka uu e, isku diraayo ayuu u socod badan yahay oo had yo jeer markaysaga warbuu sidaa diradiraala ah marka dee inuu xun yahay daraaddii baan loo addeecayn wa qaala tacaala maa yalfidu min qawlin ila ladayhi raqiibun catiid maa yalfidu kuma dhawaaqo min qawlin wax odhaaha kuma dhawaaqo shakhsigu ama addoonku ila ladayhi raqiibun catiid inuu agtiisa ku sugan yahay mooyaane mid ilaaliya oo catiidun xaadiroo jooga ah raqiib waa xaafid waa ilaaliye waa mid ilaalin badan waa malak catiidun xaadir ahoo jooga ah waxay dadka u caanbaxday agtooda in labada malag midna la yidhaahdo raqiib midna la yidhahdo catiid xaqiiqadu seesaa ma waa laba sifo oo malaa'igtan mid waliba ku sifaysan yahay labadan malag mid walba waa raqiib waana catiid waa laba sifo catiid waa bimacnaa xaadir ma maqnaanaya waa joogaya waa joogi waa mid xaadira raqiibna waa ilaaliye waa mid u ilaalin badan yani xaadirna marka waxaa laga tilmaamayaa odhaahyada dadku ku hadlayaan dhammaan inay qorayaan oo waxay u joogaan waa inay qoraan saasay marka u joogaan xadiiska dabcdaha qaarkoodna waa wa can xudayfata radia allaahu canh xudayfe ina ayaa laodhan jiray ibnu man hmm? ibnu xusayl sax xudayfat bnu lyamaan alyamaan waa nisba waxaa laga tilmaamaya waa kii yaman loo nisbeeyey laakiin magicii xudayfe aabbihi maaha wakhtigii jaahiliyada ayaa xudayfe aabbihi uu markaa waxa weeye godob galay godob sokeeye ayuu galay dabeedna markaasuu eh, haayiray markaasuu markaa waxa weeye meeshii ka ka tegey xagga iyo yaman buu isaga kacay alyaman saasaa loo yidhi waa kii yaman loo nisbeeyey waa mansuub ila alyaman laakiin magiciisa waxaa la odhan jiray xusayl baa la jiray xusayl bisiini cala tashiir wa can xudayfata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam laa yadkhulu jannata nammaam rasuulku waxau yihi calayhi asalaatu wassalaam laa yadkhulu jannata ma gelayo jannada nammaamun mid daradiraalo aho dadka isku diraa jannada geli maayo muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay waa waciid daran weeye waxaa la tilmaamayaa in ruuxaasi jannada aanu gelaynin waa goodi loogu goodinayo wa min nusuusi alwaciid nusuusta waciidkiiyo goodiga ku soo aroortay naar cid loogu goodiyaayo ayaa xadiidku ka mid yahay laakiin nusuusta waciidka ee cidda ahlulislaamka u soo aroortay dhammaan muxkamka loo celinayaa waxa weeyaan wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii gaalnimo ka sokeeya ilaahay wuxuu u dhaafaa ciduu doono inuu u dhaafo siday markaa qolyaha ahlubidacee lumay ee muctasiladoo kale ay yidhaahdeen ilaaba ilaa waciidku waa ku fulayaa oo ruux waciid loo sheego ka baaqanayaa ma jiro laa bicafwin walaa bishafaaca warkoodu waa baatil waayo nusuustii adiladu waxay sheegaysaa in dadka qaarkood oo ahlulislaam oo dembiye waaweyn ku dhintay inuu hadduu ilaahay cafiyo ay ka baaqanayaan cadaabka waxaa kaloo adiladu sheegaysaa dadka qaarkood in loo shafeeco qaado oo shafeecada kaga baaqanayaan marka waxa weeye yacni wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa iyo nusuusaha kale waciidka waa la kulminayaa waa laysu keenayaa lama odhanaayo yacni mid kastoo waciid lagu sheegay oo goodi loo sheegay oo ahlulkabaa'irka ka mid a ilaaba ilaa naarta waa gelaya la odhan maaye waa taxta khatari almashii'a sida nebiguba uu yidhi calayhi salaatu wasalaam in shaaa cadabahu wain in sha'a cafaa canh kii salaadda marka waxa weeye yacni marka aan ilaalinaynin ee waxaweye waajibaadkii salaadda ka tegtegayey ama salaaddii wakhtiyeeda qaar ka tegayey yacni waa kuu nebigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu doonana ilaahay waa cadaabayaa hadduu doonana waa cafinayaa xadiidka kun iyo shan boqol iyo shan iyo afartan dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo toddobiyo konton can ibni cabbaasin radi allahu canhuma ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam mara biqabrayn cabdullaahi ibnu cabbaas waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu soo maray laba xabaalood ayuu soo maray fa qaala nebigu waxau yidhi calayhi asalaatu wassalaam inahumaa yucadabaani wama yucadabaani fii kabiir innahumaa labadan shaksi ee xabaalahan ku aasan yucadabaani waa la cadaabayaa labadoodaba wamaa yucadabaani fii kabiirin laguma cadaabaayo wax weyn sababtii lagu cadaabi maayo fiid waa saabiyo sababnimaa laga qaadanaya yacnii dembi weyn sababtii lagu cadaabi maayo balaa inahu kabiir haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam hadalkalu ka daba keenay oo ah haa innahu kabiir dembiga lagu cadaabayaa waa mid weyn weeye ama axaduhumaa labada midkood miya fa kaana yamshi binnamiima wuxuu ahaa mid la socda diradiraale la socda oo dadka isku dira kan warka qaadkaa u gee kan warka qaad kaa kale u gee wahaakada marka dembigaasaa lagu cadaabaya wa ama alaakharu fa kaana laa yastatiru min bawlih ka kale miyaa fa kaana wuxuu ahaa laa yastatiru midaan iska asturin min bawlihi kaadidiisa midaan iska asturin bimacnaa aan iska ilaalin ayuu ahaa saddex lafdoo kala duwan baa soo arooray xadiiska riwaayaatkiisa laa yastatiru min bawlih iyo laa yastanzihu min bawlih iyo laa yastabri'u min bawlih labada kale waa cad yihiin laa yastanzihu min bawlih ay laa yatlubu nasaahata min bawlih kaadidaysa iskama ilaalin jirin waa ku bi'i jirtay waa ku duulduuli jirtay yacni si fiican isagama nadiifin jirin isagamana ilaalin jirin laa yastanzihu min bawlih laa yastabri'u min bawlih ay laa yatlubu albaraa'ata min bawlih inuu ka beri noqdo oo iska ilaaliyo ma dooni jirinoo ma raadin jirin bimacnaa kuma dadaali jirin kaadida inuu si fiican isaga ilaaliyo halkaana waxaa ka imanaysa salaadda lafteedii dee in markaa isagoo najaasadii le inuu markaa tukado waxaa timi riwaayada inoo qoran fa kaana laa yastatiru min bawlih tan culammadu way isku khilaafeen tafsiirkeeda laa yastatiru maxaa looga jeedaa aksarka culammadu waxay u fasireen labada riwaayo kale macno waafaqaya kaasayna ku kaaftoomeen weji kalena may sheegin badanka culammadu laakiin ahlulcilmiga qaarkood oo ibnu daqiiqin alciid iyo ka mid yihiin qolyo ka sii naqliyey iyo ay ka mid yihiin waxay yidhahdeen laba wejay aqbali kartaayo laa yastatiru min bowlihi in laga tilmaamayo markuu kaajayo yacni ma asturi jirin oo yacni dadka indhahooda cawradiisa kama asturi jirin wejigaa waa aqbalaysaa waana wejiga daahirka aad mooddo inay u dhowdahay wejiga labaadna waxa weeye in laga tilmaamayo yacni wax markaa kaadidiisa ka ilaaliya ama ka xijaaba ama ka dhowra ma yeelan jirinoo bimacnaa iskama ilaalin jirin in laga tilmaamayo labada riwaayo kale u waafaqayo riwaayadani ay waafaqayso labada riwaayo kale ay la macno noqonayso waxau odhanayaa ibnu daqiiqin alciid qushayri haddii la isagun baa loo jeedaaye labada weji waxaa habboon in lagu fasiro wejigan riwaayaadka kale uu ku waafaqayo oo daahirkii waafaqsanaane waxaa loo awilayaa xadiis waaxida weeyaanoo keliye macaanida riwaayaadku inay iswaafaqsan yihiin waayo riwaayaadka axaadiisku xadiis hadduu soo arooro riwaayaadkiisu qaarna aynay ixtimaal lahayn qaarna ixtimaal leeyihiin kuwa ixtimaal kale waxaa loo fasirayaa kan ixtimaalka lahayn baa la waafajinaya lagu fasiraya waa tawdiix bayn ashyaada qaar ugu darayna saas aawadeed waxaa laga tilmaamayaa kaadidii inaanu iska ilaalinayn kaadidii sidaanu iska ilaalinayn baa laga tilmaamaya marka cidda labada weji sheegtay laftoodu waxay arjaxeen wejiga uu ku waafaqayo riwaayaadka kale in loo fasiro badanka culammaduna laba wajiyo may sheegineen waxay ku kaaftoomeen wejigaa ay yidhaahdeen waa loo fasiraya oo ah inay laa yastanzihu iyo laa yastabri'u la macno tahay waxaa soo arooray laa yastatiru min bawlihi iyo laa yastatiru min albawl labadu waa saxiix marka waana yani hadduu kaadidiisa aanu iska ilaalin iyo haddii kaadiyaha dadka kale aanu iska ilaalinna laa farqa baynahumaa wax farqiga udhexeeya ma jiro mutafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay labaduba soo wariyeen wahaada lafdu ixdaa riwaayaati albukhaariyi riwaayaadka bukhaari mid ka mida lafdigeedii weeyi qaala alculamaau culammadu waxay yidhaahdeen macnaa wamaa yucadabaani fii kabiir macnaha ay leedahay laguma cadaabaayo fii kabiirin wax weyn lagu cadaabi maayo sababtii ay kabiirin fii zacmihima ay kabiirun mise ay kabiirin see loo xarakaynayaa yaa la godaya mise la hoos dhigaya waayo hmm. waa garta sax wey waa la hoos dhigaya waayo waxaa la fasirayaa waxay tahay mid hoos dhigan maa bacda ay catfu bayaanin aw badel qaacidadu maxay tahay ayda tafsiiryada waxa ka dambeeya ama waa cadfu bayaan ama waa bedel yani mufasirku mufasarka ayuu icraabta ka raacaya marka ay kabiirin yani markaa ay kabiirin fii zacmihima shay weyn lagu cadaabi maayo sida iyagu u qabaan ee ay markaa malaynayaan ama ictiqaadsan yihiin iyaga lama weynaa loo jeedaa ishkaalka horta imanaya waxa weeye kabiirkii marna waa laga nafiyey marna waa loo sugay wamaa yucadabaani fi kabiirin bala inahu kabiir wax weyn laguma cadaabaayo haddana ha waa weyn yahay marka tanaaqud miyaanu ka imanayn isburinayn wax weyn laguma cadaabaayo iyo meye wax weyn baa lagu cadaabayaa nusuusta ana waxa la ogsoon yahay inayna tanaaqudin laa tatanaaqad walow kaana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira marka waa in la iswaafajiyaa in marka waxa weeye marna la sugay wax weyn in lagu cadaabaayo marna la diiday wax weyn in lagu cadaabayo tii bay culammadu iswaafajiyeen waxay yidhaaheen waxaa loo jeedaa iyaga malahooda siday la tahay ma weyna ama cindigooda ma weyno wax weyn lama aha waxaa lagu cadaabayaa laakiin cinda allaahi waa weyn tahay siduu allahba uu yidhi wataxsabuunahu hayinan wa huwa cinda allaahi cadiim waxaa u malaynaysaan inuu markaa yahay shay fudud ifkiga aa sheegteen qaarkiin sheegeen laakiin ilaahay agtiisa waa weyn yahay kaasi waa weji wa qiila waxaa la yidhi kabiirin tarkuhu calayhima ay kabiirin tarkuhu calayhima ama kabiirun ay huwa kabiirun tarkuhu calayhima waxaa kaloo la yidhi shay markaa tegista laga tagaa ay weyn tahay tegista laga tegayaa oo idin fudud inaad ka tagtaan yacni marka ayaa lagu cadaabaya marka kabiirkii waxaa laga tilmaamayaa yacni markaa kabiirun tarkuhu calayhima ama kabiirin tarkuhu calayhima inay ka tagaan shay ay markaa ku weynayd yacni waxaweye ma aha ee waa u fududayd inay iska daayaan laakiin labada weji waxa fiican alwajhu alawal wejiga horaa fiican waa in laga tilmaamayo iyagaynay la weynayn laakiin allah agtiisa waa weynayn xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam in markaa uu sheegay laba qof oo xabaalan in la cadaabayo waxay culammadu isweydiiyeen labadan qof ma waxay ahaayeen muslimiin mise waxay ahaayeen gaalo bacdu ahlilcilmi baa waxay yidhaahdeen waxay ahaayeen gaalo laakiin wejigaasi waa baciid waayo hadday gaalo ahaan lahaayeen dee in ashyaadan dunuubta lagu cadaabo waxa ka horrayn lahaa in gaalnimada lagu cadaabo in gaalnimada lagu cadaabo ayaa ka horrayn lahayd marka lama yidhaahdeen wamaa yucadamaani fii kabiir oo kufri baa markaa meesha ooli lahaa saas aawoodee addaahir waa inay markaa muslimiin ay ahaayeen ayaa markaas soo degdegaysa oo markaa daahirku markaas saas weeye addaahir waa inay muslimiin ahaayeen saasaa loo yidhi waxyaga la weyn laguma cadaabaayo cadaabulqabrigaas yacni laakiin ilaahay agtiisa wax weyn ayaa markaa lagu cadaabaya waxa lagu cadaabayana wuu fasiray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku fasiray midna kaadidii baanu iska ilaalin jirin ama si fiican isaga nadiifin jirin ama aanu iska ilaalin jirin dulduulkeediiyo waxa la midka ah markaa iyadoo ku dulduushay ama markaysaga ku baaday ayuu iskala kici jiray marka iskama dhowri jirin oo iskama ilaalin jirin oo iskama nadiifin jirin si fiican ka kalena dadka ayuu isku diri jiray oo diradiraalu la socon jiray waxaa laga qaadanayaa labaduba inay ka mid yihiin min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn ay ka mid yihiin waayo waciid baa dee ku yimi oo waxaa laynoo sheegay in ciqaab makhsuusa lagu cadaabayo ta kale inuu kabiir yahayna nebigu waa sugay marka idan waa min kabaa'ir dunuub halkaa waxaa ka soo baxaysaa dadka in laysku diraa inay ka mid tahay dembiyada waaweyn inay ka mid tahay taasaa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya ihbaatu cadaabi alqabr cadaabuulqabriga in la sugayo ayaa laga qaadanaya cadaabuulqabriga in la sugayaa laga qaadanaya oo dadka qaarkood in xabaalaha lagu cadaabo xadiiska waa ku tusinaya xadiidka kun iyo shan boqol iyo lix iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo siddeed iyo konton wa can ibni mascuudin radia allahu canh ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal ala unabi'ukum alcadh nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ala unabi'ukum ma ydinka warramaa malcadhu maxay tahay e, beentu maxay tahay hiya alnamiimatu waa diradiraalaha alqaalatu bayna annaas yacni hadal badan in dadka dhexdooda markaysa waxa la sheego oo marka waxa weeye hadal badan loo kala qaado rawahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey alcadhu bifatxi alcayni almuhmala caynka aan dhibcaha lahayn in la kordhigo wa iskaani daadi almucjama daadka dhibicda lena in la reebo waa dabdan bilxuruufi baa la yidhaha si ayna u qaldamin waayo dhibicdu waa ka dhici kartaa meel aan dhibic lahayna dhibic baa ku dhici karta marka xuruuf buu ku dabdinaya wa bilhaai yacni hana marka la akhriyo alcadhu cala wasni lwajhi wajhi ay la wasni tahay wa ruwiya alcidatu waxaa la soo wariyey alcidatuna waa loo soo wariyey bikasri alcayni caynka hoosdhigiisa xaaluu ku sugan yahay wa fatxi daadi almucjama daadka dhibicdalana in la kordhigo ku sugan tahay waa alcidatu cala wasni alcida yani cida marka wasnigeed ay ku timaado nusakha qaarkood alciddatii baa ku dhacday daalka la shaday laakiin waa ala saxdu waxay tahay cala wasni cida wacadaya cidu cidatan wa hiya alkadibu walbuhtaan waa beenta iyo been abuurka wa cala ariwaayati aluulaa riwaayadaa hore marka lagu socdo oo ah alcadhu alcadhu masdarun waa masdar weeyi yuqaalu waxaa la yidhaha cadahahu cadhan ay ramaahu bilcadhi wuxuu ku ganay been buu ku ganay oo markaa ku tuuray yacni markaa saas ayaa la yidhahdaa waayahay baabkan wuxuu ku saabsan yahay diradiraalaha in layska jiro taasuu ku saabsan yahay diradiraaluhuna waa dembi kabaa'iro weyn weeye culammadu waxay yidhahdeen qofka warkuu soo qaada oo kugu yidhaahda hebel baa sidaa kaa yidhi horta qofka caynkaasi de wuxuu wadaa isku dir buu wadaa qofkii warka loo soo qaaday waxaa la gudboon in warkaa aanu rumaysan mar labaadkana munkar buu ku jiraa waa inuu ku inkiraayo u diidaa oo ka reebaa ile waa takyiiru munkare mar saddexaadka qofka uu warkaa uga sheegay waa inaanu xumaan ku malayn mar afraadka inuu baadhbaadho oo cid waraysto uu yidhaahdo markaysaga waxaa talow muxuu iga yidhi iyo muxuu caynkan iyo oo tajasus uu sameeyo taasina uma bannaano yidhahdeen iyadana waa inuu iska ilaaliyaa iyadana waa inuu iska ilaaliyaa ilaa lix umuuradoo saasay culamada qaarkood ay sheegeen qofkaana wax xumaana aanu ku malayn warkaasna aanu rumaysanin uuna waxaweye isaga ka reebo dhibaatooyinka jira waxaa ka mid a kii diradiraalaha ahaa ee wararka saa u qaadqaadaya la odhanayaa hadhow markhaati loo soo taagaya culimmadu waxay markhaati ma galo waa faasiq yacni waxaweye markhaati ma galo mar hadduu faasiq yaho markhaati aanu gelin in ilaahay baa markhaati ah wax ka jira ma jiraan markhaatigiisu shahaadadiisu maqbuulaba maaha isagaa dembi kabaa'ira ku jira marka warka noocaasa in dadka loo kala qaado aad yo aad waa in laysaga ilaaliyaa aad yo aad waa in laysaga ilaaliyaa oo aad laysaga jiraa cidda soo qaadaysana laga reebaa waxaanad ogaataa cidda warka ku soo qaadaysa cidda kalena waa u qaadaysa wakhtiyada qaarkoodna yacni wixii jiray waxa laga yaaba wax inay ku daraan xataa haddii waxaani jiray inaan u sheega maaha waa inuu ka reebaa qofkan waana inaanu kii kale waxba u qaadin waxba u geyn ya soomaalida lafteedu waa yaqaaniin waxay ku leeyihiin kuu sheekeeyey kaa sheekeeyey lalama sheekaysto ya yani siduu adiga kugu sheegay ayuu ka kalena wax kale u geynaya afkaagu eegaya waxaad tidhaahdo markaasuu leeyahy saasuu kaa laha marka waxa weeye ficilka uu samaynaya waa ficil yani marka isku dir ah halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta